alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wala aalihi wasaxbihi wasalam وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم رواه الخمسة إلا بن ماجه وصححه الترمذي weli waxaynu ku jiraa kitaab اlbayuuc gaar ahaan albuyuuc almuxarama buyuucdii xaaraamta ahayd ee uu sheekhu inoo sheegaya axaadiista kuso aroortay وعن jaaبir بن cabd لله رضي الله عنهma أن النبya slى الlaه عليه وsلم nebigu nahaa wuxuu diiday can اlmuxaaqalati muxaaqalada waxaa la idhaahdo ayuu diiday wاlmusaabana musaabanadana wuu diiday wاlmukhaabarana wuu diiday wa can الhunya kaseeroobidda laga soo reebo midhaha wax ka mid ah ilaa an tuclama in la ogaado mooyaane rawaahu alkhamsa ila bn maaja wasaxahu aلtirmidiy marka xadiiska kale horta waliba aynu ku darro way waxbay wadaagayaan o ay ka sameyn وعن أنس رضي الله عنه qال وxu نهى رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم nebigu wuxuu diiday عن المحاaqلةi buu diiday والمkhاadرaةina wuu diiday والمulaamasةina wuu diiday والmuنaabadana wuu diiday والmuزaabanana wuu diiday rawahu الbخaariي waxa ay tilmaamayaan labadan xadiisba bayuuc amba iibab wax lagu kala iibsan jirayo ay ka dhalanayso labada qof midkood inuu dhacmo dabeedna waxyaalaha qaarkood waxay ku saabsan yihiin musaaracada maalan marka beerta la beerayo ama midhihii oo bisnaan in la iibiyo amba iyagoon qiyaastoodii la garanay in la iibiyo amba in laga soo reebo la beertaydii baan kaa iibiyey ilaa bar ka mida mooyaane oo barhkaasina daanu cayinayn wahaakada marka almuxaaqala waxay ku fasireen culimmadu baycu lxindati bisumbuliha bixindatin saafiyatin min atib waa baycu lxindati bisimbuliha xindadaba hashii la odhan jiray amba qamadidii oo iyadoo madaxeedii ku jirta naaskeedii wadata la iibiyo maxaa lse lagu iibinayaa waxaa lagu iibinaya bixindatin saafiyatin min atibn mid kale oo iyadu saafi ahoo dee hore looga daadiyey ayaa la ysku bedelayaa markaa taa maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya labada midkood waxaa laga yaabaa inuu midkood uu badsado midkoodna uu nuqsaantii qaato iyadoo laba qof ay leeyihiin aynu waa hadday doona haba kala raali noqdaan oo dee laba qofoo kala raali noqdo keliya la eegi maayo waxaa la eegaya arrintani ahaan iyo ummadda o dhan siday u marka waxa weeyaan muxaaqaladu way bislaatay xindadii laakiin weli waxay ku jirtaa waaba lasoo gooyey o dhulkaa lasoo dhigay laakin lagama daadin madaxii ay ku jirtay tan horena de qamadi banaankaa taalo laga daadiyey qamadi ama sareenkaa doonta dhaho musaabanaduna waxay inta badan culimada ku gaar yeeleen timirta iyo iyo cinabka marka waxa weeyaan waanaynu arki doonaa insha allah cumdahana ku arki doonaa cabdillahi bn cumar baaba fasiree wa an yabiica rajul amr xaaydihi in kaana nahlan bitamrin kaylan wain kaana cinaban bizabiibin kaylan wain kaana zarcan biacaamin kaylan musaabanadun waxa weeyaan an yabiica rajulu amra xaaydihi inuu qofku iibiyo midhihii beertiisa in kaana nahlan bitamrin kaylan hadday timir tahay oo beertiisa waxaa ku yaala nakli iyo timir uu yahay timir beri hore la gooyey oo dee banaanka taalla oo halkaa taalla iyo tii soo go'day in la ysku bedelo ambaba weli iyadoo geedkii saaran inuu idhaahdo inta la qiyaaso timirta beerta ka soo go-aysa waxay noqonaysaa intaa iyo intaa iyo intaas sidaa in la yskugu bedelo ilaa masale laga soo reebay mooyaane oo aynu arki doono iyado gaar ah oo baahi markay keento iyo xaajo looga soo reebayo oo laysku bedeli kara mooyaane waayo timirtan geedka ku taalla iyo timirtan mar hore soo gooday tani miisaankeedii waxaa laga yaaba in way dhartay way isku dhacday way ka yartahay taa kale way ka yaraan kartaa marka lama qiyaasi karo lama garan karo imise kiilo bay noqonaysa hadhow waxba ka imanaya meesha laakiin de diidana timir banaanka taala timir banaanka taala lagu bedelo oo inta midla garanayo cinabki waa kuula mid cinabku waa kan marka dambe zabiib noqonaya markaa zabiibkii amaba isagoo cinabaho banaanka yaalla intii geedka saaray in lagu bedelo taana la garanmayo culimada intooda badan markaa cinabka iyo zabiibka cinabka iyo timirtay ku gaar yeeleen qaarkoodna way ka balaadhiyen waxay markaa waxay soo gudagelayay labadaasi waa inta badan waa labadii aadka loo isticmaali jiruune cunto kasta oo geedkii saaran in mid banaanka taalla lagu qiyaaso waa la diiday markaa waa almusaabna taasina oo kelmaddu waxay leeyihin asalkeedu waa addafcu shadiid marka shayga la tuuro laakiin istilaaxaas wey imika almukhaabara mukhaabaraduna kelmaddu asalkeedu waxay alardu layina alqaabila lizarci waa dhulka jiricda sanee la beeri karayo lakin iminka maxaa looga jeedaa waa ziraacat اlardi bijuزءi mima yakhruju minha waa dhulkiioo lagu kireeyo ziraacat اlardi bijuزi mima yakruj minha bian yakuna lisaaxibi اlardi bijanibin mucayan walilmusaarici janibun waa dhulkii oo la kala kiraysanayo dhulka laftigiisa baa la kala kiraysanaya laakiin lama diidin asalka dhulka qofku kireeyo idhaahdo dhulkaa adiguna xoogga aniguna dhulkan leeya noo beer wixii ka soo baxana waynu kala qaadanaynaa laakiin wejiga nimka wejigan mukhaabarada rasuulku diiday alayh salatu slam waxa weeyaan inuu idhaahdo adiguna hada aljaanib dhinaca adigaa iska leh xagga midigtana wixii ka soo baxa adigu qaado xagga bidixdana wixii ka soo baxan qaadanaya ambaba halkaa godanna anaa iska leh halkaa taagaana adigaa iska leh maxaa dhacaysa markaa labadan qof midkoodba khasaare geli kara waxaa dhici jirtay inay tani baabado tanina ay soo baxo labadii qof midkood markaa dhacan laakiin rasuulka alay slat slam ma diidin in kiraaw lard bishayin mucayan in lagu kireeyo shay mucayan oo la idhaahdo dhulkaa beer lacagta intaa leegna waan ku siinaya amba la idhaahdo dhulkaa beeroo wixii ka soo baxa waynu kala qaadanayna kalabadh iyo kalabadh baynu qaadanayna maya saddex meeloodoo meel baad leedahay mee boqolkiiba toban baad leedahay taa lama diidna oo maxaa dhacaya hadduu kiish soo go konton kiilo hadday soo go kontonkaas baa la qaybsanaya hadday toban soo go-aanna toban kaas ba hadday waxba soo bixi waayaanna waa la wada khasaaraya khasaarihina waa laga sinaanaya faidina waa laga sinaanaya tan laakiin midkood baa ka dhici marka mukhaabaradii waa maxay waa in la yidhaahdo jaanib mucayan min alard lagu kireeyo dhulkii ziraacat lardi bijuزin mima yakhruju minha waxaad si fiican ugu eegi doontaan tacriifkeeda kitaabkan aad haystaan la dhahdo tuxfatu alkiraam kaasaa tacriifaadka soo koobaye ziraacat lardi bijuزin mima yakhruju minha waa dhulkii lagu beero wax ka soo baxaya qeyb ka mid a bian yakuuna lisaaxib اlardi janib mucayan walilmusaarici janib mucayan jusun minha oo hadda dee waa tan la yidhi boqol kiiba labaatan qaado taasi waa qaybe laakiin inuu yidhaahdo adiguna jaanib cayan aad leedahay haddaad tahay musaaricii kii u baxbeerayey adina jaanib cayan buu amba la idhahdo meelaha qaarkood adiguna dhulka taaga banaanka oo yukhasasu lisaaxib alardi adaayib zarc kaladii cala alanhaar waljadaawi in la dhao meesha biyomareenka isagu leeyihi waar adiguna nasiibkaaga ninkaaga waxbeerayo taaga qaado wixii kaaga soo baxa wa can thunya buu nebigu diiday caleyh salaatu wasalaam athunya waa alstinaa ilaa an tuclama in la ogaado mooyaane oo muxuu noqonaya markaa wahiya an yabiica shayan wayastasniya minhu shayan hayra macluumin waa inuu iibiyo shay oo uu kasoo reebo shay aan cayinayn tusaaleahaan wuxuu odhanayaa bictuka hada alkitaab aw hadihi alashjaar aw hadihi alaqnaam wanaxwiha ilaa bacdaha wuxuu odhanaya arigaasaan kaa iibiyey bar ka mida mooyaane wuxuu yihi tobankaa riyaad baan kaa iibiyey ri mooyaane markaa dee ridii hadha waa la isku qabsan karaa soo maha waar anuu dee ceesaanta yar baan baan markaa ujeedayey maya anuu taa weyn baan ujeedayey laakiin hadduu idhahdo ridaa hebla taa mooyaane ya dee waa cadiidanta ilaa an tuclama bay markaa noqonaysaa taas in la mooyaane hadduu idhahdo tobanka ariga halkaa jooga labada baasha wixiga mooyaane sideeddaa kalaan kaa iibi waa sax taasi waa laba la garanayo hadduu idhaa beertayda halkaa laga bilaabo geedkaa laga bilaabo ilaa wixii xaggaa ka xigaan kaa iibiye intaasna kuma jirto way cayiminta markaana laakiin hadduu dhaa bidhahaasaan kaa iibiye ama dhirtaasaan kaa iibiye ama beertaasaan kaa iibiye wax ka mooyaane hadhow waxaasaan cayinayn markaa markaad u fiirsato dee wixii ka dhalanayey oo ah dadku inay isqabsadaan oo meesha nisaac iyo muran yimaado iyo dadki inay isku calool xumaadaan asbaabaha loo nahiyey bay ka mid tahay waxaa kaloo ka dhalanaya in labada midkood uu dhacmo qofki labadii qof wlmukhaadarana waa baycu thimaari qabla buduwi salaaxiha waa midhaha in la iibiyo intaan aanay bislaanin midhihii geedka saaraa ee weli aan bislaan inaan la iibinin oo waa mukhaadara ayaa lagu fasira iyagoo weli akhtarkii midabkii akhtarka wata inta badan midhuhu markay aadka u cagaaran yihiin amba akhtarka yihiin oo xilliga aanay bislaan say u fara badan yihiin qaarkood baa laga yaaba de inay sidaa ka duwanaadaane markaa macnuhuna waxa weeyaan un an yabiica himara khudra qabla an yabdua salaaxuhaa salaaxu waxa weyaan xadiis kalaa sheegayey in aafadeedu ay tagto mar baa waxaa la odhanayaa midhaha waxaa si fiican baa geed kuu qabtay oo waa aktar way qurux badan yihin lakiin waxay iska dhici kartaa in la idhaahdo dee diir baa ku dhalan karta amba wax kalaa ku dhalan kara marna oo inay bislaato waxay dhici karta intaanay bislaanba inay soo daadato markaana waxyaalahaasoo dhan ba iman kar marna si fiican bay u bislaatay oo wax aafoo kale looga baqan maayo oo waxalkaasi geedka saarani si fiican buu u bislaaday markaa dee wuu iibin karaa sidee buu ku iibin karaa waa kala laba inuu midho horu bislaaday oo beri hore dee meel yaalay lagu bedelo taa horeynu soo marayno waa muxaaqaradan iyo musaabanadan laakiin inuu sideeda u iibiyo looma diidana qofka midhahan geedka saaran inuu qof u yimaado ihahdo waa nim midhaha geedka saaran ee bislaada iga iibi inteen kaa iibiya dee bal hadda shan kiilo iga iibi intuu shan kiilo kasoo gooyo inuu ka iibiyo dee taasi way banaantay ilan xaaladan iyadaa ah waa gaare lakiin midho midho kalean kuugu bedelaya midhaha kale igu bedel taasi waa tala diiday oo labadaana dee isku miisaan noqonay lakin haduu lacag ahaan uga iibsanayo waa arrin u banaan mulaamasaduna waa lamsi baa laga keenayoo waa lamsu thawb inuu idhaahdo maradaa taabo maradaa maryaha faraha badanee bacadlihii baa tusaala imanaya maryaha faraha badan halkaa yaalla tii gacantaadu ay taabato ayuu baan kaa iibinaya intaasaan kaa siinaya munaabadaduna waa baycu lxasaadki aynu soo marayno kaleo waa in ayay shabahdaa waxba ka duwanaatee xasaadku wuxuu ah, waxaa la tuurayay dhagax baa la tuurayayo waxa la lahaa wixii ay ku dhacdo amba dhagaxa waan tuurayaa dhulka intan gaadhsiiyo ee uu ku dhaco ayaan kaa iibinaya amba adiga iibinaysa munaabadaduna nabada waa arx waa tuuritaanka inuu idhaahdo maradii isagoon iska eegin qofku ceebteediiy wixii waan sidaasaan ayaynu ku kala iibsano maradii uu usoo tuuro muzaabana xadiiska labaad sheegayo waa tii horeynu soo marrayno waa midhihii geedka saaraa ee ahaa timirta amba cinabka ahaa amba kuwii kalaba oo midho dhulka yaallo oo soo go-a in lagu bedelo taasina waa la diiday oo arrin aan banaanayn waayo meesha nuqsaan baa ka imanaysa oo laga garanayo an jaabir bn cabdillahi radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayhi waslm nabigu naha wuxuu diiday can ilmuxaaqalati muxaaqaladuu diidayo waa beyc alxindati bisunbuliha in lagu iibiyo xindadii sumbulkeedii lagu iibiyo oo lagu bedelo xindo kale oo iyadu miisa kaylan wlmusaabanati midhihii timirtahaa aba cinamkaha ah geedka saaraa qaar dhulka qaar soo go-ay oo horu yaalay in lagu bedelo wlmukhaabara dhulka in lagu kala kireeyo qeyb kamida ah, lagu kala kiraysto o la dhulka qeybtaana aduu beer qaybtaana iyo beer taana waa la diiday wa can ithunya ka soo reebidda shayga laga soo reebo marka wax la kala iibsanayo taana waa la diiday ilaa an tuclama in la ogaado mooyaane hunyadaas oo la idhaa dee waa shayga tiradu intaa leeg tahay amba ka dhoocaasa sifada leh laakiin alaabtaasaan kaa iibiyey barhkeed mooyaane shantaa guri baan kaa kariyey guri uun mooyaane waxaaso dhan baa la diiday وعن أنس رضي الله عنه قال وxuu نهى رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم رsulku وxu diiday عن المxاaqلة والمkhاadarة مkhaadarada waa baycu himaari qabla buduwi salaaxiha midhihii in la iibiyey intaanay bislaanin walmulaamasati iyo taabashada shayga la taabanayo ee taabasho lagu kala iibsanayo gaar ahaan maradiio kale iyadoon ceebteedii iyo wixii aan la eegin ama sayta walmunaabadati in shayga laysku tuuro saasun lagu kala iibsadana wuu diiday walmuzaabanana wuu diiday rawahu albukhaariyu marka xadiisku wuxuu daliilu yahay arimaha faraha badan ee rasuulka ala sla slam sheegayo oo laakiin hal qaacido wadaago ah labadan qof ee wax kala iibsanaya inuu midkood dhacmi karo ayay wadaagaan an daawuus an ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxu hi qala rasuulu llahi sala allahu alayh waslm rasulku wuxu uhi laa talaquu ha la kulmina ha ka hortegina arukbaana dadka gaadiidka wata magaalada keenaya alaabta walaa yabiicu yu iibinin xaadirun mid magaalo joog ahi libaadin mid miyii ka soo gelaya ama meel kale ka imanaya qultu waxaan ku uhi ibn cabaasin cabdillahi ibn cabaas waxaan ku ihi haddaan daawuus ahay maa qowluhu muxuu yihi qowlka uu yihi rasuulka calayh isalatu salaam walaa yabiicu xaadirun libaadin qaala wuxuu ihi cabdillahi ibn cabaas isagoo fasiraya xadiiska laa yakuunu lahu simsaaran ay dalaalan laa yakuunu lahu u noqon maayo yuu u noqonin simsaaran dilaal muttafaqun caleyh walafd bukhaariy wacan abi hurayrata radi allahu canhu qala wuxu qala rasuulu llahi sala allahu alay waslm rsulku wuxu uhi laa talaqow aljalaba ay almajluuba alaabta lasoo almabiic alaabta la keenaye lasoo gelinayo magaalada ha ka hortegina faman talaqaahu qofka laga hortago oo fashtaraa minhu laga iibsado fa idaa ataa markuu yimaado sayiduhu ki alaabtan lahaa asuuqa suuqa markuu yimaado fa huwa bilkhiyaar ikhtiyaar buu leeyahy rawaahu muslimun halkana labadan xadiis waxay sheegayaan wejiyo kale oo buyuucdii muxaramkaa ka mid ah asal ahaan shaygan matalan la iibinaya maaha laakin waa wejiga wax lagu kala iibsanayo iyo dariiqa la marayo arukbaan waa jamcu raakibin arukbaan jamcu raakibin markaa de waxaa macruufa inta badan dadkan magaalada alaabta keenaya waa dad laga yaabo inay gaadiid kusoo qaadaan berigaa markaa awr iyo bay de kusoo qaadayan imikana waa kuula midun waa baabuurtaa dee magaalada keenaysa alaabta ay soo gelinayso macnuhuna waxa weya waxaa ka dhalanaya qofkii suuqii ma oga waxaa lagu kala siisanaya alaabtaas ilaa uu suuqa yimaado oo uu ogaado oo isagu markaa hadhow ikhtiyaarkiisa wuxuu siinaya uu siiyo ayaa la doonaya laakiin isagoon ogaanin suuqii waxaa dhici karta inta alaabtii laga iibsado in qiimo yaroo jaban lagaga siisto taasi waa mid waxaa kaloo ka dhalanaysa ixtikaar alaabtii suuqa dadku ay ka wada iibsan lahaayeen nin waliba markaa ikhtiyaarkiisa uu ku baaci lahaa inuu nin keligii intuu iska iibsado meel ku xidho doono oo hadhow dadkii uu ku qaaligareeyo oo dhibtaa kale markaa ay ka timaado isla markaana ninkii isagu meesha sii joogay magaalada sii joogay suuqa joogay inuu ninkii miyiga ka soo galay amba magaalo kale ka yimid uu u iibiyo dilaal u noqdo taana nebigu u diiday caleyhi isalaatu wasalaam sida nimkabaddi ay sameeyeen dilaalintaasi waayo maxaa ka dhalan karta taanaha tii laga baqanaya ka dhalan karta oo ninkan dilaalkahay maadaama uu suuqa isagu sii yaqaano ninkan magaalada soo gala ee reer miyiga ambaba aan dee magaalo magaalo kaleba ha ka yimaade aan suuqa la soconin dee wuxuu dhici karta inuu dhaco ama si qaldan wax uga iibiyo waxyaalahaasoo dhabici karta suuqu ka warhayaayo farsamooyin badan buu sii garanaya isagu qofka hadaba ay ku dhacdo qadiyadaasi buu nabigu kasii warramay alai slat slam laa talaqaw ey laa tatalaqaw ha ka hortegina oo ha kula kulmina haddii ay dhacdo oo qofkii lagaga soo iibsado magaalada koonaheeda baycaasi culimadu waxay u badayen inuu ansaxayo inuu baycaasi ansaxayo maca alithm isagoo qofkaa ka hortegay uu dambaabay dembigaa ku dhacay waayo waxaa sii cadaynaya fa huwa bilkhiyaar khiyaarku muxuu ahaa ima imdaau lbeyc wa ima faskh in beyci uu sii socodsiiyo khiyaarka waa qofkii ikhtiyaar la siiyey nin baa laga hortagay oo xoolihii baa lagaga soo iibsaday magaalada dibaddeeda markuu sayladda yimaado amba suuqa yimaado hadhow khiyaar buu leeyay inuu hahdo alaabta ha laii celiyo iyo inuu daayo khiyaarkaasoo leeyihi markaa mar hadduu khiyaarba la siiyo o layihi inuu saa ku socodsiiyo inu iska daayo inuu ansaxayaaba horta bici halkaa laga qaadanaya hadduu ictisaa ku socdo maca alimi isagoo qofkaa maaha ka dambaabay ka xaggaa kaga kusoo iibiyey waa kii ka hortegey kan laftigiisu hadduu nahyigaa nabiga caleyh isalaatu wasalaam uu maqlay dee wuu ku dambaabaya iyo diidmadaa rasuulka alay slat slam buu diiday daus ibnu kaysan waa taabici macruuf oo culimadii taabiciinta ka mid ah can ibni cabaas radi allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam laa talaqw arukbaan ay laa tatalaqw talada naaran talada ay tatalada oo kale wey hala ka hortegin arukbaan walaa yabiicu yuu iibinin xaadirun mid magaalo joog libaadin mid miyi joogo miyi ka galay qultu waxaan kuli ibnu cabaasin marka halkaa de waa hadal mujmala dhinaca marka laga eego yuu uba iibinin oo macnuhu waa maxay qultu waxaan kuli ibnu cabaasin maa qowluhu muxuu yahy hadalka uu nebigu yuri alay slat slaam walaa yabiicu xaadirun libaadin qaala wuxu uhi laa yakunu lahu simsaaran simsaar waa dalaal dalaalna waa carabi way isticmaal carabta dilaal yuu u noqon mutafaq aleyh wa lafd bukhaariy markaa taasi maxay kutusaysaa dadkan alaabta keenaya amba xoolaha keenaya sayladda ee dad ay u dilaal tegayaan ee ay alaabtii u iibinayaan culimada intooda badan saasay ku socodsiiyeen inaanay arrintaasi ansaxayna marna qaarkoodna waxay leeyiin haduu iibiyo wuu ansaxaya lakin marka horeba inuu noqdo maaha wey bal waayahay haddii uu ka raali yahay ka warrankaniyo markuu suuqii yimaado ihahdo alaabtaa iibi dee markaa wakiilo kaleu noqon kara markuu suuqii ogaado ee uu yimaado mar haddii ciladii sida daahirka wallahu aclame markuu dee suuqii yimaado ee qofkii uu ogaado alaabtii iyo waxa la siinaya caynkaa inuu kalsooni siiyu idhaahdo waan alaabta adaan ku wakiishaye iibi geela adaan ku wakiishay amba ariga ku wakiishay وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وxu qال رsuل الlahi slى الlaه عليه وsلم رsulku وu la تلqوا laa تتلqوا الجلب الجلب waa almajluub waa almabiic alaabtii la iibinayay ee la soo gelinayay magaalada ha ka hortegina oo dadkii wax keenayey na ay ku jiraan faman talaqaahu faاshtarىa minhu faman talaqaahu qofka haddaba laga hortago ee talaqaahu uu la kulmo qofkii kale ee ka hortegay oo fashtara ka iibsado isaga fashtara ka iibsado minhu qofka jaalibka ah ama raakibka ah minhu faidaa ataa markuu yimaado sayiduhu kii alaabtan lahaa markuu yimaado ay sayid اbidaaca waa saaxib اlbidaaca asuuqa markuu yimaado fahuwa bاlkhiyaar ikhtiyaarkaasu ayuu leeyay rawahu muslim halkan markaa waxaa laga fahmaya guud ahaan labadan xadiis wax kasta oo qofkii lagu dhacay karayo oo lagu khiyaamayn karayo oo isagina aanu ka warhaynin dee inay xaaraamta waxaa laga qaadanaya muslimiin sida islaamku u ilaalinayo dadka xoolahooda iyo xuquuqdooda inuu ilaalinayo markaa si kastoo loo eego iyo wax kastoo gaalo qorqortaan iyo wax kastoo yidhahdaan nidaamka islaamku dejiyey qof kasta ictaau kula dii xaqin xaqah mid kastaba uu xaqiisa siiyey wax u dhigmayaa ma jiraan absad lxuquuq xuquuqdaa yaree kooban ee isagoo qofka ikhtiyaar ikhtiyaarle alaabta uu iibinayo haddana leeyahay yaan xagga hore lagaga hortegin iyadoo isagiina loo danaynayo bulshadii magaalada laftigeedana loo danaynayo oo cid gaari ah inay wixii iska xidhataan ahayn ixtikaar marka halkan cibaaradan faman talaqaahu qofka la kulma ee ka hortaga oo fashtara ka iibsada minhu qofka ka iibsada kii wax iibinayay faida ataa markuu imaado sayidu asuuqa fahuwa bilkhiyaar waxay kutusaysaa inuu dembaabay kan ka hortagay marka hore lakiin kan ikhtiyaarka u leeyahy waxaa kaloo arrintan ka hor imanaysaa nasiixadii qofka muslimka ah rasuulku muxu uri alayh isalatu salaam waida stansaxaka fa ansix lahu hadduu walaalkaa naseexo ku weydiiyo dee u nasteexan soo maaha u nasteexayntii waxaa ka mid ah inaad ku tiraahdo alaabtii markaad iibinayso waar horta ikhtiyaar baad leedahay magaalada soo arag bal suuqa ila soo arag markaad soo aragto markaa aynu wax kala iibsano oo saxaabiga loodhan jiray jariir bin cabdillaahi albajali radi allahu canhu waxa uu yihi rasuulka ala sala sl heshiis baan la galay oo waxaa ka mid ah an ansaxa likulli muslimin qof kastoo muslima inaan u nasteexeeyo dabeetana faras buu ka iibiyey nin ayuu nin ka iibsanayayo dabeetna faraskaa qiimihii dee saxda ahaabuu ka siistay laakiin wuxuu is yidhi warniyo waa kii aad rasuulka heshiiskaa la gashaye bilaa ninkan faraskiisu intan ka qaalisanyah oo aad dhacaysaaninkaa su warkordhiso faraskaaga lacagtiisa suu kordhiyey suu haddana kordhiyey suu haddana kordhiyey ilaa uu gaadhsiiyey lix wax ku dhow halka innaga dee dadka qofka ay ku abuuran tahay kan waxiibinayana waxa ku abuuran wax qaaligareeyo dee iska xiji kaa waxiibsanayana maxaa ku dabeecaysan isagana bad xagga hoosungeeda adiguna oo kan iska cadaadi markaa dee wax iska celiyo wax iska celi un arrintu ku dhamaanaysaa midunbaa markaa laga yaabaa inuu hadhow dhaci doono وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وxu نهى رsuuل الlahi slى الlaه عليه وsلم rasuulku wuxuu diiday an yabiica xaadiru لباdin walaa تناajashuu hana isku erina bu nبg عليه sلat sلام walaa yabiic yuu iibinin الrajuل qofku calىa beyci akhiihi walaalkii iibkiisa walaa ykطب yuu u geed fadhiisan calىa khiطبaةi akhiihi walaalkii geed fadhiisigiisa gabadha u geed fadhiyo walaalkii walaalkiisa muslimkaa yuu isna u geed fadhiisan walaa tsأل الmarأaةu gabadhu yay weydiisan alaaqa ukhtiha walaasheeda kale in la furo bimacnaa gabadha lala qabo in la furo litakfaa si ay iskugu afrogoto iyadu iskugu soo shubato maa fii inaaiha wixii weelkeeda ku jiray mutafaqun caleyh walimuslim walaa yasumi walaa yasumi almuslimu yuu ku gorgortamin yuu iibinin almuslimu qofka muslimkahay calaa sawmi lmuslimi qofka kale gorgortankiisa bimacnaa alaabta uu doonayo inuu iibsado ee weli ay qofkii war iga siiy war iga daado hayo yuu ku gorgortami soo odhanin iga iibi ilaa labada qof ay kala tegayaan ikhtiyaarkooda waay xadiiskani labadii xadiis hore waxyaalaha ay ka hadleenna wuu sheegay qaar kalena wuu soo kordhiyey oo waxaynu kusoo marray naha rasuulu llahi sala allahu an yabiica xaadirun libaadin taa waynu oo simsaar iyo u noqon dalaal horeynuu soo marray xadiiskana nahaa rasuulu lahi sala la ala an inajash ade baynu so qadeen hadiiskaas iminkana waa ficil buu rasulka inoogu sheegay ficil ahaan bu yidhi haw samaynama najashkuna waa qof aan alaabtii doon inuu iibsado kicinayo odhanaya anaa intaa siisanaya amba markaa qofkan baayaca haysta soo waafaqaan oo heshiisa soo galaan iyagu ambaba dee ku xumayn iyo wixiisuna iska noqoto noocaas walaa yabiicu rajulu calaa beyci akhiihina tanna tanaajashku inta badan wuxuu ka imanayay qofka wuxuu ku dhacayay mushtariga ah ka wax iibsanaya baayaca laftigiisina wuu ka iman karay oo qiima aanu taagnin ku dhaarto ha wallahi intaasaa laiga sii oo qofkiiba ku kicinaya sida intaa kaa siisto dee taana waynu tafsiirkeena saaran walaa yabiicu rajul calaa beyci akhiihina qof baa alaab iibinaya oo halkan uu ku haya isagu ku kalena alaab kaluu iibinaya in ihahdo war ka kaale ananaan ku haye kaale kaale ninkaa iskaga kaaleyo haye waanay ku badantay de taasi ka dhalanaya inay dadkaasi isku dhacaan isxaasidaan shaydaankuna halkaasu dee u raacaya oo inta badan dadka xasadku ka dhexeeya waayo xasadku dadku ka dhex dhacaa waxa weeye waa dadka wax wadaaga oo dukaanluhu dukaanlaha u xaasidayaa dee haddii dukaan meel ku lahaayo dukaan laga ag furo waa dhici karta xasadku in imaado laakiin hadduu dukaanla hudheella ka furo waa wax khayr usoo kordhay oo isaga tiisi <laughs> lagama soo adda arki maysid haddii madrasad madrasad laga agfurana <laughs> taa ka waran <laughs> taa ka waran haddii madrasad madrasad laga agfuro hmm. dee wuu dhici karaa xasadku wadaadadana u geli karaa adama garata wadaad meel isagu dee dadkana uu cadiya adhigana u cashariya dumarkana u meheriya oo intaa yar isagu ma garanaysa isku dabaritay oo <laughs> aan mid kale ugu yimaado mid yar jeclaysanaya dee qof qof ilaahay ka baqanaya mooyaane waxa laga yaaba inuu idhaahdo waan wadaadkan xaggu kaybo kan intan kuu qordinaya dabeetna u war amasaga kan isaga waxbama garanayaba waa jaahil iyo kan waa sidan iyo aduu siduu meesha uga diri lahaa soomaalidooda qisas badan bay ka sheekeeyaan walaa yakdub calaa khidmati akiihi marka walaa rajul calaa bayci akiihi labadan qof markay iyagu kala tagaan hadduu qofkaasi qofka ka iibinayay oo ay isfahmi waayaan oy kala dhaqaaqaan markay kala dhaqaaqaan ka iibsan imika bacadlahaas ka dhexgelaysaayo kaale kaale anaa kaa iibinayo kan addunisaakisaa kaale mid kale ku yeedhayo hadduu dano qaar meeshan maraya odhanay halkana kugu haya marka waxay u arki karaan soo qofkii ka jiitay calaa khidbati akhiina waxa weeyaan nin baa geed fadhiya oo wuxuu yihi war gabadha heblaay ha laysiiyo waayahay baa la yidhaha bal soo diyaar garow hadda laakiin weli looma meherin ambaba markaa weli jawaabtiibuu sugayaa oo dee hawshiibuu wadaa haddii laakiin la diido la dha me mayno way bannaantahy bay culimadu idhahdeen ila qofkaasi hore waa hore hawshiisu isagoo hadduu doona yuu qanciba qofka hore hawshiisu mar hadday dadkii ciddii uu geed fadhiya ay diiday maxaa ka dhalanaya qof labada qof inay xasad iyo dhibaata dhex marto oo xuquuqda walaalnimada islaamka ayaa ka aya meesha ka baxaysa walaa tasal maratu ala dalaaqa waktiha litagfa ma fi inaayiha inayd gabadhi tidhaahdo inta badan dee dumarkan la qabana la wada qabana waxaa ka dhaxeeya tartan oo dara oo talaaba mid waliba takale la dhib mudanaysa oo shareecadu dee way banaysay maslaxo weyn oo ku jirta awgeede maslaxada ku jirta iyo mafsado ku jirta maxaa weyn dee maslaxadda bulshada iyo cid kastaba ugu jirta haddaba inay gabadhi tidhaahdo gabadhan kale iska fur kasoo qaad gabadhan abu u danaynayaa oo waxay tihi dee tanna iska fur su-aasha ay dalbatay laftigeedaaba dembi weyna waayo iyadu maxay doonaysaa inay dhaqaalihii iyo xoolihii iyo ninkanba ay iyadu ku kaliyeysato ayay doonaysaa waa litakfa ama fii inaahiha gabadhaa kale weelkeeda wixii ku jiray xoole iyo lacag iyo wuxuu siin jiray wax lamid ah ina iyadu ina iyadu qaalatay doonaysaa waa ninkan la keliyeysato waxaa kula mid ah hadduu nin matalan xaaslihii dee uu doono gabadh kale inuu guursado oo ay ku tidhaahdo taa hore iska fur haddaad doonaysa aniga inaad guursato taa hore taa hore iska fur waa kuula mid yaduna haddii marka hore ay wada joogeenna waa kuula midun asawmna sawmku waxa weeyaan intaa iga sii iyo kaa siin maayo maxaad waa taas marka qofkii waa waa laa yabicu rajul calaa beyci akhiihum buu noqonaya ayuu soo gudagelaya iyo najajkaasuma ayay noqonaysaa marka waxa w an yacrid alayhi an yacrid albaayicu silcatahu bihamani ma wayalubha saaxibu bihamani duuna qofkii alaabta iibina ihahdo alaabta intaasaan siinayaa kii kale dhan war intaa in ka hooseysa iga siiye sidaa markay yihiin waa dee weli waay labada qof weli may heshiinin bay kale manay kala tegin walaa yasum almuslimu calaa sawmi muslim walaa yasum ilmuslimu iyuu ku gorgortamin iyuu iibsanin oo isna markaa odhan iga iibi almuslim qofka muslimka calaa sawmi muslim qofka kale muslimka ah iibkiisa an abi hurera radi allahu anhu qaal nahaa rasuulu lahi sala la ala sl rasulku wuxuu diiday an yabiica inuu iibiyo xaadiru mid goobjoog ah libaadin mid maqan mid miyi ka soo galay ama meel kale ka imanaya inuu iibiyo walaa tanaajashu ha isku erina walaa yabiicu iibin arajul qofku calaa bayc akhiih marka de hadday gabadhi wax iibinaysana oo kula mid rajul waa macno guud oo labada waxiibinayaba ay dumar yihiin dee waa tabiicu almaratu bay noqonaysa walaa yabcu rajulu calaa bayci akhiih walaa ykhdibi u geed fadhiisan calaa khidbati akhiihi geed fadhiiska walaalkii walaa tasأal imarأatu haweenaydu yay weydiisanin dalaaqa waqtiha walaasheeda kale islaamka in la furo litakfaase iskugu afrogato iskugu shubato maa fii inaahi aweelkeeda wixii ku jiray oo macnaha wixii iyadu dhaqaale haystay gabadhaa kale la siinayay muttafaq caleyh walimuslim laa yasum yuu ku gorgortama almuslim calaa sawmi muslim qof kale muslimka ah gorgortankiisa an abi ayub ansaariy radi alahu canhu qal wuxu uhi samictu waan maqlay rasuul lahi sal lahu ala sl rsulka alla yqulu leh man faraqa qofka kala kaxeeya beyna waalidati mid wax dhashay iyo wawaladiha ilmaheedii faraqa allahu ilaahay baa kala kaxeeya beynahu isaga iyo wa beyna axibatihi ciduu jeclaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame rawaahu axmedu wasaxaxahu tirmidiy walxaakimu lakin fii isnaadihi maqaal sanadkiisa oraah baa ku sugan walahu shaahidun lakin xadiiska ayuu leeyay an ali bn abi alib radi alahu anhu qal wuxu hi amaranii rasuulu lahi sala lah ala sl wuxuu amray an abiica inaan iibiyo ghulaameyni laba wiil oo akhaweyn walaala ah laba addoono walaala ah fabictuhumaa waan iibiyey oo fafaraqtu beynahumaa waan kala kaxeeyo midba gaar baan u iibiyo midba qof gaaraa iibsaday dakartu waan u sheegay daalika arinkaasi linabiyi sala allahu alayhi waslm nabigaan u sheegay faqaala rasulku wuxu hi adrighumaa fartajichumaa soo celi walaa tabixhumaa ha iibinin ilaa jamiican iyagoo dhamaystiran mooyan rawaahu axmedu warijaaluhu hiqaatun xadiiska ragga warinayaana waa lagu kalsoonyahy qad saxaxu ibnu khuseymata wabnu jaaruud wabnu xibaan walxaakim waabariy wabnu lqaaan intaasina xadiiska saxiix bay ka dhigeen hore waxaynu usoo maray baycu ummahaati alwlaad soo may ahayn dumarkii addoommada ahaa ee ubadka dhali inaan la iibinayninoo dee waxay ka dhalanaysaa in iyadiiyo ilmaheedii la kala kaxeeyo ilmaheedii xorta ahaana dhibaata ay ku timaado hooyadii la iibiyo dee meelka la geeyo xadiiskana daliil wuxuu yahay iyadoo addoommadii dee ay bannaantay in la kala iibsado oo lasii iibiyo haddana laba qof oo walaala ah in meelun laga wada iibiyo amba isku meel la geeyo weliba gaar ahaan waxa markaa laga qaadanaya markay yaryaryihiin ulaamku inta badan waa intaanu qaangaarin marka iyagoo yaryaro dee isku baahan oo aan kala maarmayn laakiin hadday rag waaweyn oo xooga yihiin oo nin waliba dee sidiisa uu madax banaanaan karayo oo hadhow ay iska warhayn karayaan taasi way banaanta culimo badan axaadiis laftigooda saa tilmaamaysa in tafriiq lagu sameeyana way sheegaan selafka qaarkood iyo saxaabadii sameeyena waa jiraan imaam nawowina wuxuu ihi xadiis buu soo qaatay wuxu uhi fiihi jawaasu tafriiq bayna alummi wa waladiha albaaliq walaa khilaafa fii jawaasin cindana haddaanu shaaficiyada nahay khilaaf kama jiro in la kala kaxeeyo hooyadii ilmaheeda daliil bay markaa u daliishadeen waa laakiin goorma albaaliq buu ihi waa kii qaangaarhka ah iyo ilmaheedii qaangaarhka ah ninka weyn noqday hadday laakiin hooyadii ilmo yaroo yar u yahay ama laba caruuroo yaryar ay yihiin markaana la kala kaxayn maayo xadiiska hore ee maqaalku ku sugaya xagga sanadkiisa dacfiga lagu sheegay ayaa sii adkeynaya oo dee wax naxariis baa meeshii ku jirta labadan qof ee markaa la iibiyey iyagu waxaa laga yaabay inay isku baahan yihin markay yaryar yihiin oo dhan oo aanay desa wax u fahamsanayn bal masaladan waxaad ka warantaan diinta islaamku sow diin xuquuqda bani aadamka ilaalinaysa maaha gaaladu waxyaalaha imka doonaan dadka inay ugu marmarsoodaan waxa kamid in hahdaan dee adoonsiga iyo wax lamida iyo bal markaa maxaad kaga jawaabi lahaydeen markay idinla doodana idhahdaan islaamku waxbuu addoonsadaayo wakaa wax kala iibinaya saas bal nin walaba jawaabtii aad u diyaarin lahayd ya bal nin walaba jawaabtaad nimankaa iskaga difaaci lahayd masaladaa baadhitaan ku sameeyo haye fadal oo idinkaa baxi gaara u qaatay iyadoo iska madax banaan imika maaha masalada ma fahamteen horta ha way ku marmarsoonayaan waanay ka hadleen culimada ka hadlay laftigeeda kutubta baaro oo kaga insha allah jawaaba وعن أبي أيوب الأنصاري khالد بن زaيد رضي الله عنه qال وxu uhi سمعtu waan mqلay رasuل الlahi صلى الله علي sل رsulka alla yqul leh man فرqa qofka kaxeey beyna waalidati mid wax dhashay walidaha ilmaheedii marka maxaa lagu fasiraya ay ayr baali aan aangaarhka ahayn faraa allahu ilahay baa kalkaxeeyey beynahu isaga iyo wa beyna axibatihi dadkii uu jeclaa yowma alqiyaamati taasaan hadda kasii daran yowma yafiru lmaru min akhiih wa ummihi wa abihi wa saaxibatihi mani an cali bn abi alib radi allahu anhu qal wuxu uhi amaranii rasuulu lahi sala allahu alay sl rasuulku wuxuu amray an abi caynan iyo gulaameyni laba wiiloo akhaweyn walaalo ah oo marka aan qaangaar ahayn fabictuhumaa waan iibiyey faraqtu waan kala kaxeey dhexdoodii oo midba gaar baan u iibiyey wayaan cid gaaraan ka iibiyey fadakartu waan u sheegay daalika arrinkaasi linabiyi sala allahu alay sl nabigo faqaala wuxu adrikhumaa gaadh oo fartajichumaa soo celi walaa tabichumaa ha iibinin ilaa jamiican iyagoo wada jiro mooyaane iyagoo isku dhinacawn mooyaane iska ilaali an anas maalik radi allahu canhu qaala wuxu uhi hala wuu qaali garoobay asicru sixirkiibaa qaaligaroobay bilmadiinati magaalada madiina calaa cahdi rasuuli laahi sal allahu alayh wasalam qiimihii alaabta ayaa qaali noqday calaa cahdi rasuuli lahi sal allahu alay slm waqtigii rasuulka faqaala naasu dadku waxay idhahdeen yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow hala asicru alaabtii ayaa qaali noqotay iyo sixirkii magaalada fasacir lana noo sicir go waxaad tidhahdaa intaan yaan la dhaafinin faqaala rasuulu lahi sal alay sl rasulku wuxuu uhi ina allaha ilaahay huwa almusaciru isagaa sicir gooyo ah alqaabidu isagaa cidhiiriya risqiga ku cidhiiriya albaasidu isagaa ballaadhiya alraasiqu isagaa wax risaaqa wa inii aniguna la arju waxaan rajaynaya an alqa allaha tacaala haddaan ahay nebi moxamed inaan la kulmo alleh subxaanahu watacaala walaysa axadun iyadoo qofna aanu ahayn walaysa axadun aanu qof ahayn minkum idinka idinka midi yadlubunii mid iga doonaya bimadlamatin waxaan ku dulmiyey isagoon dulmi ii haysanin fii damin dulmigaasoo fii damin dhiig ku saabsan iyo walaa maalin maalton rawaahu alkhamsa ila anasaa'iyu wa saxib ibnu xibbaan xadiiskan wuxuu tilmaamayaa xukmu tasciir tasciirku inagu sixirka baynu dhahnaa baynu ka dhignaa waa cayn kelmadu laakin dee afsoomaaliaan xabaa dee laga dhigo mushkilad malaha waa luqad la tarjumo wen marka sixirkaa suuqa lagu kala siisanayo alaabta waxaa iska macruufa marna way qaaligaroobeysaa marna hoos bay udhacaysaa kolba dee xaaladday ku xidhanta haddaba waktigaa nabiga caleyh isalaatu wasalaam baa alaabtii qaaligarooday iyo wixii ay qaaligaroobeenoo dabeetana noo sicir goobayan intaan yaan la dhaafin rasuulka ala sla sl mrka arrintaa w iska daayey waxaanu u sheegay waliba in allaha huwa almustacir xikmadan ilahay baa laho inay marna wax qaaligaroobaan marna arrintaasi isagaa alqaabid lbasid risqa liman yashaau wayaqdir soo maa alqaabid waa laba magac kala hadhin sida annaafic addaaru annaafic oo kale ya oo magacyada isdhamaystiraya aan mid keliya gaar loo qaadeyn alqaabid alqaabid macnaa waxayn huwa aladii yudayiqu alrisqa liman yashaa ciduu doonu ilahay ku cidhiidhaya markuu doonu kusoo yaraynaya albaasidna wuu u fidinaya araaziqna alrazaaq iyo alraaziq labadu waa min asmaa illaah alrazaaqna ay alladii yarsuqu bikara wey si fara badan wuxuu arsaaq wey arsaaqdiina waxaa soo gudagelaya wixii la cunayey wixii la cabayey wixii la xidhiirayey gurigii la degeeyey xoolihii la dhaqanayay waxaasoo dhami kulluhaa risq bale akhlaaqda risqiga ka mid a ah. marka waxaan rajaynaya bu nabig uri alayh isalaatu wasalaam inaan ilaahay la kulmo iyadoon qofna waxba iga doonin aanu dulmi haysanin dhiig baad iga daadisa maal baad iga qaadatay marka haddaan iminka idhaahdo halkaa ha dhaafinin dee qofkii alaabta iibinaya baa dhib ku noqonaysa masaladan markaa ku saabsan haddaba in xadka loo sameeyo ayay haddana culimadu aada uga sii hadleen iyagoo masaalixdii iyo dantii egay horta culimada badankood waxay tilmaamayn dee markay alaabta markay xaaladda wax lagu fasiraya ayay yidhahdeen qaarkood sida ibnuqayim iyo sheekh islam tamiya marka aanay darar iyo dhibaata jirin oo dee darar iyo dhibaata way jirtay illa waa kana waktigaase lakiin dararka waxaa loo jeedaa inay cid gaari dee ummaddii ku tasarufayso matalan qof gaara alaabta soo dejiya amba alaabtiibuu gaar u urursaday ogaan buu qiimo gaar oo dheeraada u samaynaya ka noocaasa waa laga daba tegaya laakiin si guud in la idhahdo sicirka intaa lama dhaafin karo ya alaabta intaa lama dhaafin karo ilaahay baa dadka kala arsaaqaya baa xadiis ku jirta inkastoo xadiiska dacfi ku jiro dadka ilaahay baa kala arsaaqaya iska daaya waa kan halkan intuu alaabtii ku iibiyo waxay ora laga siinayo halkaa alaab wayn ku iibinaya lama ohanay de halkaa kuma sii iibin kartid magaalada kale ma geyn karti lacag badan kama siisan kartid ilahay baa dadkii kala arsaaqaya marka in allahu waynu eh, sii wadi